alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiinka baab ku saabsan baabun fi alamri bilmuxaafadati cala asunna baabkaasaynu ku jiray xadiiska boqoliyo toddobaatan ahaaminu baabka waa xadiiska sideedaad ee can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasulu ulah sala allahu aleyh wasalam mahalii wamahalukum ka mahali rajulin awqada mahalii tusaalahayga wa mahalukum iyo tusaalihiinnu ka mahali rajulin sidii nin tusaalihii buu ahaaday ninkaasoo awqada huriyey oo shiday naaran dab nin dab shiday baa la mid ah fa jacala aljanaadibu waxay gudagashay aljanaadibu yacni waxaweye xasharaadka sida ayaxa iyo waxaweeye balambaalista iyo waxay gudagaleen yani janaadibku waxa wey xasharaadkan yara dulduula ee dabka ku daata ayaa la yidhaahdaa mm, waana ka kuu fasiraya naxwuljaraadi waalfaraashi waa ka ku odhanaya culamadu markaysaga tacyiinkiisa xoogaa waa isku khilkhilaafaan calaa kulli xaalin waa xasharaadka yara duulaya fa janaadibu waxay gudagaleen yani xasharaadka yare dulduulaya iyo walfaraashu balambaaristu yaqacna fiiha inay dabka ku dhacaan wa huwa yadubuhunna canha waxay dabka ku dhacayaan walxaal huwa isagu yadubbuhunna uu ka daafacayo ka celinaayo canhaa dabka xaggeeda waawgu wuxuu noqonayaa waawulxaal daabitka uu leeyahay waawulxaalku wuxuu yahay in id meeshiisa la dhigi karo macnuuna sax ku noqonayo oo id huwa waxay ku dhacayeen id huwa yadubbuhunna marka maqaamkeeda haddii maqaamka waawgu yaallo xaalku haddii id la dhigo siday culammadu sheegeen daabitkaas wuxuu noqonayaa macnuu saxiix marka wuxuu noqonayaa waawgaas waawlxaal wa huwa yadubuhunna waxay ku dhacayaan walxaal huwa isagu yadubuhunna uu ka daafacayo oo ka ceelinaayo xasharaadkaas canha ay caninnaari dabka xaggeeda wa ana aniguna aakhidun waxaan qabanaya bixujazikum guntiyadiinna ayaan qabanaya cani naari xagga naarta ka qabanaya yacni guntiyadaan idin hayaayo aan naarta idinka soo celinaya dabka idinka soo celinaya waxaan idin qabanayaa markaa guntiyadiinna wa antum tafallatuuna min yaday walxaal antum idinku tafallatuuna ay tatafallatuuna aa iga e, baxsanaysaan min yadaya labadayda gacmood aa ka baxsanaysaan waxaa loo dabdiya tafallatuuna iyo tuflituuna waa laba dabdi ya shaarix wuxuu odhanayaa labadu waa saxiix tuflituuna aflata in laga keeno iyo tafallatuuna ay tatafallatuuna waxay iga baxsanaysaan miyadaya labadeeda gacmood baa ka baxsanaysaan rawahu muslim muslim baa saxiixiisa kuso wariyey aljanaadibu naxwuljaraadi waalfaraash janaadibku waa naxwuljaraadi waa ayax oo kale iyo walfaraashi balambaaristoo kale weeye waa xasharaad markaa iyaga shabbaha naxwiga waxawaa laga tilmaamayaa yani shabbahaan hada almacruuf aladii yaqacu fi nnaar kani waa ka la yaqaan ee dabka markaa ku dhaca weeye waalxujazu xujazkuna jamcu xujza xujza oo mufrad ah ayaa xujaz lagu jamcinaya wa hiya macqid lizaar waa guntiga halka lagu xidho oo lagu gunto iyo wasaraawiil iyo saraawiisha markaysaa halka laga xidho yacni waa guntiga weeye xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam masal kale uu sheegay masalkaa wuxuu ku metelay wuxuu yidhi anigiyo idinku waxay isaga dhigan tihiin sidii nin dab shitay oo dabadeedna markaa xasharaadkii balanbaalista iyo kuwa la midkii ay ku dhacayaan isaguna doonayo dabka inuu ka celiyo raxmadu u naxariisanayo noolahaas u naxariisanayo daraaddeed buu dabka uga celinayaa marka naarta waxaa ka dhigan dabkan adduunyo waxaa ka dhigan naartii aakhiro ayaa ka dhigan ya ninka dabka ka celinayana waxaa ka dhigan rasuulka sala allahu aleyhi wasalam baa ka dhigan xasharaadka ku daadanayana waxaa ka dhigan iyo ballanbaarista ku dhacaysa dabka yacni dadka ayaa ka dhigan waanada uu nebigu ka waaninayo oo markaa waxa naarta lagu gelaayo uu ka reebaayo oo ka waaninayana waxay ka dhigan tahay yacni celintii uu ka celinaayey ninkaasi balambaalistiiyo xasharaadka dabka ka celinayey ya waxay ka dhigan tahay mawaacidda iyo waanada ayaa ka dhigan iyo wanaagga uu amraayo iyo reebista uu xumaanta ka reebaayo intaasna waxay ka dhigan tahay debbigii iyo celintii uu ninkaasi xasharaadka dabka ka celinayay xasharaadku inay dabka ku daataan uu ka celinayey ayay ka dhigantay saasay ka dhigantay marka naartii aakhire hadda waa hayba waa dambaysaa laakiin sababtii naartaa lagu geli lahaa imaatinka lala yimaadaa waxay ka dhigan tahay dabkii oo laysku tuuraayo naartii oo laysku tuuraya ka dhigan tahay ya waanada laga waaninayo wixii naar lagu geli lahaa laguna waaninaayo wixii janno lagu geli lahaa waxay ka dhigan tahay celintii laga celinaya ka dhigantay celintii laga celinayey ayay ka dhigantay dadkii inay xumaantii u baxsanayaan oo ku noqonayaan oo ay raadsanayaan oo waanada aynay ku joogayna waxa weeye waa baxsigaa ay markaa ku baxsanayan wa antum tafallatuuna min yadaya marka waxa weeye waxaa lagu matelay yacni shay maxsuusa oo xawaasta aynu ku haleelayno aynu garanayno ayaa laynoogu materay naartii qaybiga ahaa iyo sida asbaabteedii loola imanayo ee dadku marka ay ugu dadaalayaane yacni markaa ay ugu yaacayaan asbaabtii naarta lagu geli lahaa ya naartii oo laysku tuuraayo inay ka dhigantaha laynoo tilmaamayo saas aawadeed waxa weeye sababta in la doortaa waxay ka dhigan tahay oo sababtii lala yimaadaa ka annahu in musababkii la dooranayo ya asbaabtii naarta lagu geli lahaa in la laysku tuuro lagu yaacaana waxay ka dhigan tahay kaannahu in markaa naartii la laysku tuuraayo saas yadaa bay ka dhigan tahay saas aawoodee asbaabtii naar lagu geli lahaa waa in aad iyo aad laysaga jiraa yaa waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf inay gacantooda u dhowayn jireen dabka dabeedna markuu kulka dareema ayuu odhan jiray tanaad xamili weyde ma tii aakhiraad xamilaysa yaa dabkii adduunyadu u dhowaynaya gacanta markaasaa gacantu marka kulkii dareento toos uma geliye ya in yar agtiisa kuma hayn karo dabka agtiisa kulkaasaanu markaa joogi karin tanaanad u adkaysanayne naarta aakhira miyaad u adkaysan kartaa maya mar haddaanan naarta aakhira u adkaysan karin maxaad xumaanta iyo macaasida iyo dembiyada u samaynaysa waajibaadkan uga tegaysa waa isku waanin jireen xadiidka boqol iyo koob iyo toddobaatan attaasicu wa canhu radia allaahu jaabir wuxuu ka soo wariyey imaam muslim radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ee rasuulka ilaahay amara bilacqi alasaabici waalsaxfa inuu amray bilacqi alasaabici yacni faraha in marka waxa weeye la muudsado oo la leefo waasaxfati iyo waxaweeye xeedhada in marka waxa la murdiyo inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam amray wa qaala wuxuu yidhi innakum laa tadruuna fii ayihi albaraka ma garanaysaan yacnii keebay ku sugan tahay barakadu ma qadarka ugu horeeya cuntaday ku sugan tahay ma qadarka ugu dambeeyay ku sugan tahay ma inta faraha ku dhegan bay ku sugan tahay ma inta waxa weeye weelka ku taaltaalla hadda lagaba laasay raashinkii ma inta weelka ku taaltaalla ayuu markiisaa ku sugan tahay barakadu ma garanaysaan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaaya muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd idaa waqacat hadday dhacdo luqmatu axadikum midkiin hurmadiisu falya'khudha ha qaado falyumid ha ka bi'iyo maa kaana biha wixii ku sugnaa ha ka bi'iyo yacnii haddii boor ama ciid ama wax la midii haleeleen ha ka masaxo ha ka bi'iyo falyumid ha ka bi'iyo ha ka suuliyo maa kaana biha wixii ku sugnaayo min adan dhib ah walya'kulhaa ha cuno walaa yadachaa lishaytaani shaytaanka yaan uga tegin walaa yamsax yadahu bilmindiili walaa yamsax yaanu masixin yadahu gacantiisa bilmindiili tuwaalka aanu ku masixin ama waxaweye softiga hadda bahalkan la isticmaalo waa wuxuun laysku bi'iyo oo markaa layskaga bi'iyo yani markaa raashinkii iyo yani markaa dufankii iyo layskaga biinay walaa yamsax yaanu masixin yadahu gacantiisa bilmindiili tuwaal yaanu ku masixin xataa yalcaqa asaabicahu ilaa uu markaa muudsanayo leefayo farihiisa fa innahu laa yadri ma garanaayo fii ayi tacaamihi albaraka cuntadiisa keebay ku sugantahay barakadu garan maayo cuntadiisa keebay ku sugantahay barakadu ma garanaayo waxaa laga yaabaa inta yare uu ka tegey iyo inta dhacday in barakadii raacday wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale oo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnay ina ashaytaana yaxduru axadakum cinda kulli shayin min sha'nih ina ashaytaana shaytaanku yaxduru waa imanaya waa soo xaadiraya axadaku midkiinbuu u imanaya cinda kulli shayin shay kasta agtiisa waa u imanaya oo min shanihi umuurihiisa ka mida wax kastoo umuurihiisa ka mida shaytaanku waa ku soo xaadiraya xataa yaxdurahu cinda tacaamih wax kale iska daaya ilaa uu ku soo xaadiraayo marka uu cuntadiisa cunaayo uu shaytaanku imanayo maqaayaa laga tilmaamaya ila markii hore la cammimay fa idaa saqatat markay dhacdo min axadikum midkiin alluqmatu wax mar afka la geliya ay ka dhacaan oo dhulka ku dhacaan ama dermada iyo dee waxa markaa eh, raashinka lagu dulcunayo ay ku dhacaan falyumid ha ka bi'iyo maa kaana biha min adan maa kaana biha min adan wixii ku sugan oo dhib ah ha ka masaxo ha ka bi'iyo falyakulha ha cuno walaa yadacha lishaytaani shaytaanka yaan tegin shayaanka yaan uga tegin xadiidkan sheekhu inoo soo arooriyey waxa markaa xadiiska ku sugan in nebigu calayhi salaatu wasalaam amray raashinka marka la cunaayo faraha in la muudsado yacni weelka laga murdiyo in saas waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam amray khaas ahaan weelka haddii aan cidi uga dambaynayn oo dee cid kaleo markaysa marka waxaan yacni wax ka cunaysaa aynay jirin raashinkiina ay noqotay dee in marka waxa qofkii dadkii ay markaa laastaan waa inay marka ka murdiyaan raashin ka oo dee kolley markaa naftooda dhib ku keenaaya oo inay laastaan ay dhibaato ku keenayso iskuma khasbaayo qofku ya oo dee darar buu leeyahay cunto aanu markaa u baahnayn hadduu qofku markaa waxaweyan isku dirqiyo oo isku khasbo sheekh ibnu cuthaymiin baa la weydiiye oo la yidhi ka warran qofka haddii markaa waxa weeye eh, raashinka ay soo hadrhaan ya oo raashinka la qubayo ma iska cunayaa markaysa waxa mise waxa weeye haddii la doono ha la qubay waa iska daynaya markaasu wuxuu uhi qofku hadduu doonaayo calooshiisa inuu ka dhigo meesha qashinka lagu qubo hadduu doonaayo inuu ka dhigo dee ha ka dhigo qashinka waa la qubayaayo calooshaada ahaa marka waxan yayna seegina isku guruun waa inaan so odhan mogta taasi waxay keenaysaa darar iyo dhibaatay ku keenaysaa qofka oo waxba waa dhibaysaa ya oo dee cuntada uu iska badiyaa waxaa laga yaabaa in caafimaadkiisa ay dhibto ayaa laga yaabaa dadka qaarkood baa siday wax u cunayeen u dhintay yacni ayaa dhintay yacni saxaabi baa lagu yidhi inankaagii hebel calay daaca qurun baa ku dhacay wuu daaca qurmay dabeedna waxaa laga sheegay inuu yidhi hadduu dhiman lahaa kuma tukadeen yani cuntaduu iska badiyey markii hore mukhaalafo ku dhacay oo cisyaan buu ku sugnaa maadaamuu cisyaan ku sugnaa hadduu dhiman lahaa low maata lam usalli calayh kuma tukadin buui ya yani cisyaan buu ku jiray markaa saas aawadeed waa in qofku aanu iska badin cuntada oo cunto aanu markaa doonayn oo u baahnayn oo xaajadiisii ziyaado ka ah yacni intuu u baahnaaba markaysa markaa u qaatay isku dirqiyo isku khasab yacni waxa weeye shaytaan ha uga tegin yacni marka yaan la qubin inuu isugu dirqiyo oo taasoo darar ku keenaysa waa inuu la iman waayo caafimaadkiisa dee inuu dhibaateeyaa uma bannaana marka horena raashinka waa inaan lagu israafin oo xaajada wax ka badan aan markaysa waxaan la karin marka dambena waxa weeye waa inaan yani markaa shaydaanka looga tegin wax qofka dhib ku lena waa inaan isku dirqiyinoo isku khasbin waa inaanu isku khasbin marka laakiin eh, waa inuu markaa faraha iyo yani weelka marka waxaweyan yani marka inuu murdiye iyo yani waxa weeye ta noocaasi waxay ka mid tahay barakadii oo la raadsanayo wey cuntadana marka la cunayo baraka kusoo degta baraka min allaahi ah baa cuntada kusoo degta marka meesha ay barakadaasi kaga sugnaanayso allah baa og xadiiska waxaaba ku soo arooray inta ugu dambaysa barakadu ku suganta ya xadiis waxaabuu tilmaamaya inta ugu dambaysa ayaa barakadu ku suganta inta markaa dhulka ku dhacday ama marka waxa weeye eh, yacni meesha raashinka lagu dulcunayo waxa lagu dulcunayo ku dhacday waa inaan uga tegin waa dhibta ka biiyaa hadday boor ama wax leedahay ama ciid ama wax la mid ah ka biiyo hadday najaaso ku dhacday ha maydho dabeedna markaa ha cuno intaa haddii looga tago shaytaankii waa ku intifaacaya oo shaytaankii yacni waxa weeye inuu looga tagaa la diidaya falyumid maa kaana biha min adan waliya'kulha walaa yadacha lishaytaan gacanta intaan la masixin wax lagu cunayey waa in markaa waxaa la muudsadaa oo waxa ku sugan laga leefleefaa oo laga muudsadaa markaa dabadeed ayaa waxba la masaxaya laakiin oo sideedii ah oo raashinkii saarsaaran yahay yaa inaad biyaha raaciso ta noocaasi waa khala sunnadii nabigana sala allahu alay slam waa khilaafsanta xadiiskuna wuxuu sheegaya amar iyo nahyi in nabigu amray in waxa weeye bilacqi lasaabic amara bilacqi lasaabici wasaxfa ya waxaanu sheegayaa nahyi waliya'kulha walaa yadacha lishaytaan walaa yamsax yadahu bilmindiili xataa yalcaqa asaabicah kullu dalika waxay tilmaamayaan yacni marka waxa weyaan in amarka rasuulka sala allahu alay waslam la furiyo yacni camal qofku uu la yimi oo yar baa dhici karta in allah ugu dembi dhaafo oo makhfirada ilaah iyo raxmadiisa ku helo saas aawadee waa in la yaryaraysan shayga khayraadka ah inaan la yaryaraysan weeye rabbi laga boqo ya waxaad ku liibaanaysa ma ogin haddaad ilaahay dartii ula timaado khayr badan baa kuugu jira waxaa laga qaadanaya shaytaanka in laga taxadiro oo waxa shaytaanka yacni markaa uu ku intifaacayo ama farax gelinayo aad iyo aad in laysaga ilaaliyo ina shaytaana yaxduru axadakum cinda kulli shayin mishaani marka wax kasta waa inuu ka taxadiraa cunitaanka kelya maaha cunitaanku waxa weye waa haayo la sheegay xataa yaqdurahu cinda acaami ya camal kastuu qabanaayo wuxuu doonayaa shaydaanku inuu markaa dee soo xaadiro uu ka qayb qaato ama nasiib ku yeesho ya hadday cabitaan tahay hadday cunitaan tahay hadday galmo tahay hadday wax kale tahay yacani wax kastuu doonaayo ruuxu inuu qabto shaydaanku nasiib inuu ka helu doonaya ya marka allah in lagu xusaa waxay ka mid tahay shaytaankii oo nasiibkii la seejinaayo in marka waxa weeye mukhaalafada la yska ilaaliyo oo sida amarka rasuulka la qaataa waxay ka mid tahay nasiibkii shaytaanka oo laga awdaayo ayay ka mid waxyaalaha shaytaanka nasiibkiisa awdayana waxaa ka mid a yani marka bisimka in lagu xuso ayay marka waxaa ka mid a magaca allah lagu bilaabo marka waxa weeye wax la cunayo ama wax la cabayo lagu bilaabo markay wax idinka dhacaana ha uga tegina shaytaankii xadiidka boqol iyo xadiiska toddobaatan alcaashiru can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaama fiina rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam bimawcida cabdullahi ibni cabaas wuxuu yidhi qaama fiina dhexdayada waxaa ka kacay rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay bimawcidatin waanuu la kacay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow innakum tuxsharuuna ila allahi tacaala xufaatan curaatan ghurla innakum idinka tuxsharuuna waa laydinsoo ururinaya laydinsoo saaraya ila allahi tacaala xagga allaah ayaa laydiin soo saaraya laydiin soo ururinaya xufaatan xaala cagacaddihiin maxshuruuna nuskhada aniga sida kalaabu ii qoro tuxsharuuna ii qoreen sax waa isla macnihii wey nuskhada daaru minhaaj waxay qoraysaa inakum tuxsharuuna ila allahi tacaala laakiin nusakha qaarkood waxay qorayaan saa lay sheegay innakum maxshuuruuna ila allahi tacaala waa laydinsoo ururinayaa ila allaahi tacaala xagga allah baa soo ururinaya innakum idinku tuxsharuuna waa laydinsoo ururinayaa ila allaahi tacaala xagga allah baa soo ururinaya xufaatan xala cagacaddihin waa aydaan kaba illanayn oo aydaan kaba gashanayn curaatan xaala qaaqaawan tihiin oo aydaan markaa dhar qabin dhar gashanayn gurlan xaal balagtu idinku taallo waa idaan gudnayn ayaa laydinsoo ururinaya xagga allah laydin soo saaraya kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduh siduu allah yidhi sidaannu markaa abuurkiinna u bilownay markii ugu horraysay oo kalaannu idiin soo celinaynaa yacnii icaado iyo soo celin la mida bilowgii markii hore abuurkiinna aannu bilownay soo celin la midaannu idiin soo celinaynaa oo sidaa dee ku dhalateen idinkoo ah baa laydinsoo saaraya waxallo wixii jidhkiinna ka go'ay ay ku sugan yihiin qofka haddii fari go'do hadduu ilbeelo hadday gacni go'do haddii balag laga jaray yacnii haddii markaa addin go'ay haddii xubno kale ay go'een haddii dhegi go'day isagoo abuurkiisu dhammaystiran yahay oo siduu ku dhashay ah laakiin weynuun dee yaa laakiin xagga kale xubnihiisii wax ka maqani intaa in laeg aynay jirin ee uu dhammaystiran yahay oo waxyaalihii markaa yacni cawaaridahe ku soo darriyey aynay markaa ku sugnayn ayaa la soo saaraya kamaa bada'na awala khalqin nuciidu wacdan calayna allah waa ballanqaaday kaas ballanqaad calayna ballanqaadkaasaan isku waajibinay innaa kunna faaciliin annagu waxaanu nahay qaar samaynaya sidaas alaa wa ina awala alkhalaa'iqi hooyaay khalaa'iqda ka ugu horreeye yugsaa wax la huwinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ibraahiimu sala allahu calayhi wasalam waa nebi ibraahiim shakhsiga ugu horreeye dhar la huwinayo maalinta qiyaame waa nebi ibraahiim ayuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alaa wa innahu sayujaa'u birijaalin waxaa la keeni doonaa rag min ummatii ummaddayda ka mid ah la keeni doonaa fayuukhadu bihim daata shimaal waxaa loo qabtaayoo loo kaxeeyaa raggaas xagga bidixda u saaxiibka abaa ah loo kaxeeya fa aquulu waxaan idhaahdaa yaa rabbi rabbigayow asxaabii waa asxaabtaydii alfaadda qaarkood waxaa ku yimi usayxaabii waa asxaabtaydii yaryarayd fayuqaalu waxaa lagu yidhaahdaa innaka adigu laa tadri ma garanaysid maa axdasuu bacdak yacnii kii ay soo darrisiiyeen adiga dabada ma garanaysid ay alladii axdasuuhu bacdak ama maa axdasuu maxay soo darrisiiyeen bacdaka adiga dabada maxay soo darrisiiyeen garanaysid taana tacliiqin lagu sameeyey noqonaysa haddii sidaa loo fasiro maada istifhaamiyo loo fasiro wejiga mawsuulka ayaa sii fiican ay aladii axdasuuhu bacdak fa aquulu kamaa qaala alcabdu saalix nabigu wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam fa aquulu waxaan idhaahdaa kamaa qaala alcabdu asaalix siduu yidhi addoonkii wanaagsanaa waa ciisa bnu maryam baa loo jeedaa ayaan idhaahdaa wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim wa kuntu waxaan ahaa allaahow calayhim shahiidan korkooda qaar ku markhaatiyaan ahaa maa dumtu fiihim ay muddata dawaamii fiihim muddadaan ku dhex sugnaa markhaataan ku ahaa falammaa tawafaytanii kunta anta alraqiiba calayhim falammaa tawaffaytanii markaad i oofsatay kunta anta araqiiba calayhim adiga allahu ilaalinayay anigu kama warqabin eedaa ilaalinaayo ilaa qawlihi alcasiizu alxakiim laga gaadhaayo fa yuqaalu lii waxaa laygu yidhaahdaa baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam innahum lam yazaaluu murtaddiina calaa acqaabihim innahum yagu lam yazaaluu kamay bixinoo kamay zuulina way ahaayeen murtaddiina qaar ka noqonaaya oo ka laabmaya calaa acqaabihim cidhbahooda qaar dib uga laabmayay noqdeen oo saasay ahaayeen mundu faaraqtahum markaad ka tagtay laga soo bilaabo markaad ka faaruqdee ka tagtay laga soo bilaabo yacnii dib inay cidhbahooda uga laabtaan bay ku sugnaayeen lam yazaaluuna waa nafyu nafyi oo waxay u dhacaysaa isbaat bay u dhacaysaa nafyu nafyi isbaat marka waxay noqonaysaa yacnii kaanuu murtadiina ya saasay macnuhu dhacay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay gurlan ay hayra makhtuuniin ah, hayru la odhan maayo yacnii ayda waxa ka dambeeya wuxuu noqonayaa cadfu bayaan ama bedel oo mufasirku mufasarka ayuu icraabta ka raacaya maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel ya wixii ay ka dambeeya ama waa cadfu bayaan ama waa bedel marka hayra makhtuuniin xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada waaniyey tilmaamayna in aakhiro dadka sia loo soo saaraayo iyagoo waxaweye xubnahoodii u dhammaystiran yihiin oo ay qaaqaawan yihiin oo dhar aynay sidaan aynay marka cagacad yihiin oo waxaweye jirkoodii dhammaystiran yahay oo wax kastoo laga jaray ama ka go'ay ay u kaamil yihiin abuurkiisi dhammaystiran yahay sidii markii hore loo abuuray uu yahay ayaa markaa abuurkiisu dhammaystiran yaha lasoo saaraya qof walba ayaa lasoo saaraya laakiin mudugan yihiin oo qaaqaawan yihiin saasaa lagu soo bixinaya cidda ugu horraysa ee khalaa'iqda wax la huwiyaana waa ibraahiim nebi ibraahim calayhi salaam ya yacni daahir xadiisku wuxuu ku yahay cid ka horraysa ibraahim oo wax la huwinaya inana jirin cid ibraahim ka horraysa wax la huwinaya inayna jirin laakiin taas kama dhalanayso ibraahim dee inuu marka ka fadli badan yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka fadli badan yahay ka dhalanmayso bacdu ahlicilmi waxaabay yidhaahdeen yacni nebigu maadaamuu isagu hadlaayey yacni waxay u dhacaysaa dadka kaleu ugu horeeya oo aweliyadu waxay noqonaysaa awaliya nisbiya ayay noqonaysa ya yacni maadaama nebigu hadlaayay isagu mutakalimkii waa laga reebayaa waxay u dhacaysaa khalaa'iqda kale ayuu markaa shakhsiga ugu horreeyey calaa hada sidaas tawjiiha haddii sidaa loo tawjiihiyo dee waxay noqonaysaa arrinuu nebiga kala gaar yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kala gaar yahay maaha laakiin siday daahirka ku tahay oo ah markaa khalaa'iqdoo dhan ille waxa weeye ah, dadkiinna kale ka horraynayaa ma odhane ina awala alkhalaa'iqi yugsaa yowma alqiyaamati ibraahim alkhalaa'iq waa caam marka mutakallimku inuu ka baxaayo daahirkuma aha calaa haada taa lafteeda ka dhalan mayso inuu ibraahim nebiga ka fadli badan yahay waayo sida marka waxa weeye xaqu yahay waxay tahay yaan shaki ku jirin in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyada ugu khayr badan yahay oo ugu fadli badan yahay yani saas yadaa ayaa shaki ku jirin adiladuna sheegaysa ana sayidu waladi aadama walaa fakhra aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya yani saas ayuu nebigu sheegay axaadiis badan oo kala duwan ayaa markiisa waxaa jirta oo mawduucaas markiisa waxaa sii sheegaysaa yani waana ugu atbaac badnaa nebiyada waa ugu fadli badnaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam khasaa'is iyo fadaa'il fara badanna marka waa lahaa marka saas aawadeed tan marka culammadu waxay yidhaahdaan manqabada ama fadiilada muqayadka ahi faa'iidayn mayso tafdiil mutlaqa faa'iidayn mayso ya yani waxa weeye alfadlu muqayad laa yastalzimu alfadla almutlaq qaacid ahaan bay culamadu u sheegaan fadliga muqayadkoo shay mucayana cid lagu fadilaa oo la yidhahdaa suurada ama mas'aladaasuu ku fadilan yahay faa'iidayn mayso si walba waa u fadilan yahay faa'idayn mayso si walba uu fadila yahay faaidaymays ya yani waxa weeye fadiila mucayana cidi waa yeelataa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la yidhi dadka yaa ugu sharaf badan wuxuu idhi markaa yuusuf baa ugu sharaf badan waa nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibni nabiyillaahi ibni nabiyillaahi haddama aragta yuusuf isagu waa nebi aabbihii oo israa'iil ahina waa nebi yacquub awowgii oo isxaaq ahina waa nebi awowgiisa labaad oo ibraahim ahayna waa nebi marka akramu nnaas inuu yahay ya maadaama silsiladda nebiyada uu tirsanaayo isagiina nebi yahay saddex nebi oo isdhalayna uu ka isiran yahay oo marka wax afartaa dabaqo uu nebi yahay waa fadiilo waa fadiilo muqayada laakiin tafdiil mutlaqa ma keensanaysaa maya ululcasmigaa ka fadli badan shanta nebi ee ululcasmiga iska daa nebi maxamed oo keliye shanta rasuule ulcasmigu dhammaan waa ka fadli badan yihiin nebi yuusuf waa ka fadli badan yihin marka alfadlu muqayad laa yastalzimu alfadl almutlaq cali bn abi aalib yani waxa weeye khulafada kale wuxuu kaga fadilan yahay waxaa ka mida inuu dee nasabkiisu yahay aalu beyt qaraabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam dee haddana inuu si walba uga fadli badan yahay ma aha waxayna culammadu yidhaahdeen waxaa looga dhigay ciwad maadaama markaysa marka yani markii dabka lagu tuuraayey yacni marka la qaawiyey yacni taasaa marka waxa weeye looga dhigay yacni markaa in yani markaa lagu abaalmariyo in markaa dadka ka wax loogu horhuwiyo inuu noqdo alaa wainahu inahu sayujaau birijaali min ummatii fayu'khadu bihim daata ashimaal faaquulu ya rabbi asxaabii xadiiskan waxaa laga qaadanayaa dadka qaarkood oo markaa isbeddeli doonaa inay jiraan oo markii horena diinka ku sugnaa markii dambena iska beddeli doonaa dabeedna sidaas loo kaxaynayo yacni markaa xagga naarta loo kaxaynayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam u odhanayo yaa rabbi asxaabii waa asxaabtaydii dabeedna lagu odhanayo innaka laa tadrii maa axdasuu bacdak ma garanaysid waxay dabadaa soo darisiiyeen oo la yimaadeen kama warqabtid oo ma ogid kow waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ummaddiisu ay samaynaysa dabadii inaanu ogayn oo si mufasala aanu ogeyn marka axwaasha ummaddiisu wada taalacanayaa ka wada warqabaa ama camalkoodoo dhanba qof qof loogu bandhigaya wax jira maaha daliilla male axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam ee mutawaatirada ana waa khilaafsan tahay cilmulghaybkana allah baa la gaaraa qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah nebigana calayhi salaatu wasalaam ummaddiisu waxay samayn doonto dabadii qadarkii looga waxyooday mooyaane waxa kale wuxuu kala mid yahay ummadda oo keyb bay ka tahay keybkana ma oga cilmulghaybkana qadarka loo sheegay waxyii loogu sheegay bes buu ka og yahay caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuul sida aayaddaa ljin ku suganba ay ku caddahay xadiiskanna waa xadiis markaa mutawaatira qadarka ku saabsan in dadka qaarkood oo nebiga calayhi salaatu wasalaam darkiisa loo diidi doonaa ay jiraan oo lagu odhanaayo waxay dabadaa la yimaadeen ma ogeed saxaabo fara badan baa qadarkaas soo warisay macna ahaan waa isku waafaqday dhowr iyo toban saxaabi baa soo weriyey layudaadanna rijaalun can xawdii kamaa yudaadu lbaciiru daallu unaadiihim alfaadda qaarkoodoo saxiixa ku timi waxay sheegaysaa rag baa laga baacin doonaa oo laga eryi doonaa ama laga celin doonaa darkayga sida awrka baadidaa looga celiyo darkaanu lahayn markaasaan u dhawaaqaa ya riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa ummatii ummatii waxaan idhahaa ummadaydii ummadaydii riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegaysaa oo saxiixa ku sugan asxaabii asxaabii wa fii lafdin usayxaabi usayxaabi taskhiirka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa yarayn la yaraynaayo ayaa laga tilmaamayaa oo bimacnaa eh, dadka qaarkood oo ka mida asxaabtii nebiga oo dadkii waagii dambe islaamay ah afraad ka mida ah arrinkaa inay ku dhici doonaan aynay tiro yar yihiin cidda sidaa ku dhici doonto aynay badnayn taas baa laga qaadanaya bay bacdi culammada ka mid yidhaahdeen marka axaadiistaasi calaa kulli xaal waxay u daliil tahay xadiiska sixadiisa laysku ysku haye culammada qaarkood ay daciifinayaan oo tilmaamaya tucradu acmaalu ummatii fii qabrii fain wajadtu khayran xamidtu allah wain wajadtu hayra dalika istakfartu lakum wuxuu sii caddaynayaan axaadiista mutawaatirada ahi xadiiskaas culammada daciifisa inay saxan yihiin oo dacfigiisii buu sii caddaynaya axaadiista mutawaatirada khilaafsanay ka hor imanaysa xadiiskaasi wuxuu sheegayaa acmaasha ummaddayda xabaashayda laygu soo bandhigaa oo laygu tusaa haddaan khayr ku ogaado allah baan u mahadnaqaa haddaan shar ku ogaadana ilaahay baan dembidhaaf u weydiiyaa xadiiska caynkaasii bakr ibnu cabdillaahi taabiciga la yidhaahdo ayaa mursalnimo looga soo wariyey duruqda kale laakiin lagu soo wariyey oo anas iyo ibnu mascuud laga soo warinayaa ma sugnaa saalixna uma aha inay kabaan laakiin mursalkaasi waa mursal saxiixulisnaada ah. waa mursal qawi ah sanadkiisu laakiin mursalku wuxuu ka mid yahay sida culammada muxadisiintu ay mareen min qismi daciif ayuu ka mid yahay fanniga xadiis marka laga hadlayana culamaaulxadiis baa looga dambaynayaayo fas'al bihi khabiira weliba caqiide markuu ku saabsan yahayna dee in loo qaato xadiis mursala dee ma suuragal aha oo wuxuu ka hadlayaa xadiiskani dee caqiidu ka hadlayaa arrin khaybi ah oo ictiqaadi ah oo aan nusuusta kale lagu sheegin ayuu sheegayaa axaadiista mutawaatiradana waa khilaafsan yahay labada dariiqe anas laga soo warinaya dacfigoodu waa shadiido waa daran yihiin cid walow sanadka eegtaa waa garan kartaa inuu daciifun jiddan labadaa dariiq yihiin aynay waxba quweyn karin aynay kabmayn waxna kabi karin ishkaalku wuxuu imanayaa ariiqa ibni mascuud baa laga yaabaa dadka qaar inuu ka qarsoomo ariiqa ibni mascuudna isagoo mar aan ah, xadiis kale isagoo xagga dambe kaga ladhan ayuu soo arooray oo ziyaado xadiiskaa lagu kordhiyey uu yahay marna ziyaadadaa ka madhan yahay oo raawigaa isku khilaaftay marba si looga soo wariyey cidda siyaadisayna yacnii cidda markaa aan siyaadin mid markaa siyaadadiisa loo aqbari karo maaha yacni waa cid marka aynay mukhaalafo ku dhicin yacni xadiiskiisu wakhtiyada qaarkood khata' iyo yeesho laakiin waxa weeye wakhtiyada markaa uu waafaqo cid amaba marka waxa weyaan isagu aanu markaa mukhaalafo ku dhicin yacni markaa xadiiskiisa ay dhici karto in ama la daciifiyo ama la taxsiiniyo ay suuragal tahay laakiin yaa hadda markaa ruwaaddii ka siqada badnayd buu markaa khilaafo isagu ku kordhiyay iyaguna ka reebeen saas aawadeed waxay noqonaysaa yacni waxa weeye inay noqoto min qabiil alkhata ziyaadadaas oo ay noqonayso waxa weeye ziyaada shaadda aw munkara mar hadday ama shaadda ama munkara noqotona in wax lagu quweeyaa ma suuragalahoo min qabiil alkhata bay noqonaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga iyo salaamta in xabaasha loogu bandhigaya waa sugantay axaadiis kalay leedahay laakiin waxaynu ka hadlaynaa acmaasha ummaddiisa oo aan salliga iyo salaamta ahayn khayr iyo sharba dhammaan ma loo bandhigayaa mise looma bandhigayo yacnii ishkaalku waa kaas weyi xadiiskani wuxuu sheegayaa inaanu nebigu ogay innaka laa tadrii maa axdasuu bacdak haddii loo bandhigi lahaana waa ogaan lahaa wuu garan lahaa khaas ahaan cidduu yaqaanay wuu garan lahaa markaysaa markaa waxay la yimaadeen marka axaadiiska xadiiskanna waa ku cad yahay inaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu ogeyn waa ku cadyahay cumuumaadkii adiladuna dee waa sheegaysaa oo waa tilmaamaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inaanu waxaweeye yacni cilmulghaybka qadarkaa loo waxyooday mooye wax kale inaanu ka ogayn saas yadaa waa sheegaysa waayahay xadiiskan qolyaha shiicadu waa deliishadaan waxay dooneen inay u deliishadaan saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam in nebiga dabadii ay fitnoobeen oo ay ridoobeen oo afraad yar oo macduudiin ah oo aan ka badanayn asaabicu asaabiculyadayn ka yar ama markaa asaabicu asaabiculyadi alwaaxida labadaa gacmood farahooda saxaabo cadadkoodu ka yar yihiin ama gacan keli ah faraheeda cadad saxaabada oo tiradoodu ka yar tahay oo afar saxaabi ama saddex saxaabi ama ugu badnaan toddoba saxaabi mooyaane in alla inta kale inay xumaadeen oo kharribmeen wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam la oofsaday oo ay noqdeen dad lumay oo marka waxaweeye diinkoodii kharribmay oo marka gaalnimo markaa waxa ku dhacay yani marka ama cala alaqali qaarkood faasiqiin ku noqdeen xataa marka alcasharatu almubashariin biljanna aynay ka badbaadin oo ay marka waxa weeye abubakar iyo cumar iyo cusmaan intaba ay daaqadda ka saareen ay yidhaahdeen waxa weeye waa lumeen waa gaaloobeen diinkii ay ka bixiyeen iyadoo shahaado nebiga ay ka haystaan oo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam casharatun fi ljanna abu bakrin fi ljanna wa cumarun fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna uma dakara baaqiya alcashara ya tobanka saxaabi buu nebigu taxay markaasuu toban baa jannada gelaya abubakar jannaduu gelayaa cumar jannaduu gelayaa cusmaan jannaduu gelayaa cali jannaduu gelayaa lixdii saxaabiya kalena nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam saasuu u taxay shahaaday haystaa nebigu uga markhaati kacay waana waxyi yaa ilaa xadiiska nebigu waxyi weeyaane haddana maca daalik cali bay ka qaateen oo waxay yidhahdeen cali waa fiicnaa waa wanaagsanaa laakiin saxaabadii kale ee casharatu lmubashiriin biljanna waa dhaleeceeyeen waxaynay ugu sii daran yihiin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ayay ugu sii necab yihiin uguna sii daran yihiin una qabaan inay gaalo ahlu yihiin waxay dooneen xadiiskanoo kale inay deliishadaan markaasay waxay dhahan xadiiskan miyaanu sheegayn saxaabadii inay fitnowday oo ay markaa diinkii beddeshay oo ay ridoobeen oo diinkii ka noqdeen waxaa la odhanayaa xadiiskani wax daliili uguma jiro wax daliili idinkuma jiro sida aan daliilku idinku jirinna wuxuu yahay xadiiskani ma tilmaamin saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam dhammaantood baa sidaa noqotay mana tilmaamin majooratigoodaa sidaa noqday mana tilmaamin in badan oo ka a sidaa noqotay gaayatu maa fil amri waa in la yidhaahdo afraad iyo midhadh haddii sidaa lagu socdo culamada qaarkood baa le waa ummaddaa loo jeedaayee saxaabada waxaa lagu itlaaqay majaaznima loogu itlaaqo yacni waxaa caddaynaysaa sayujaa'u birijaalu min ummatii waxaa kaloo caddaynaysa riwaayaadka xadiiska qaar ka mida inay ku soo aroortay ummatii ummatii baan idhaahdaa halka asxaabii asxaabii laga odhanayo marka asxaabii majaazan baa loo yidhiye waxaa loo jeedaa cid saxaabadii ka dambaysay culamada qaar baa sidaa ku tawjiihiyey waa weji laakiin ka soo qaad siday sheegeen inay xaqiiqatan cid yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii joogtay oo rumaysay oo nebiga la kulantay ya iyagoo daahiran rumaysan in sidaa lagu fasiraba ka soo qaad haddii sidaa lagu fasiro ma waxay daliil u tahay ciddaasi inay tahay kuwuu nebigu shahaadada siiyey ya isagoo allah uu yidhi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebigu hawe iyo wuxuu jecel yahay kuma hadlo ama hadal hawe ka soo fulay kuma hadlo in huwa ilaa waxyun yuuxaa wuxuu ku hadlaa wuxuu ahaaday waxyi loo waxyoodu ahaaday waxyigii loo waxyooday wuxuu ku sheegay toban inay jannada gelayaan abubakar ugu horeeyo cumar ka mid yahay cusmaan ka mid yahay cali ka mid yahay sacd ibnu abi waqaas ka mid yahay zubayr ibnu cawaam ka mid yahay abu cubaydata camir ibnu jaraax ka mid yahay saciid ibnu zayd ka mid yahay cabdiraxmaan ibnu cawf ka mid yahay yacni waxa weeye toban saxaabiyo caynkaas ya yacni saxaabada inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa shahaadada u siiyey waa waxyi min allah waa waxyi ilaahay weeye arrin been noqon kara ma aha akhbaarta uu nebigu sheegaana waa wada run war uu nebigu sheegay warkaasi ha ahaado wax hore u dhacay iyo wax dhici doona iyo wax wakhtigaa xaadira kay doonaan ha noqdaane inuu waaqica wax khilaafsan noqdaa ma suuragal aha waayo beenta maxaa la yidhaahdaa beentu waa maxay waa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa in laga warramo wax waaqica khilaafaya cid aan janno gelayn hadduu nebigu yidhahdo jannaa gelaysaan caynan uu yidhaahdo shakhsi ahaantooda aynay noqoto ciddaasi jannadii inaynay gelayn macnaheedu waxay noqonaysaa warkaasi been buu noqday warka nebigu ma noqon karaa been xaasha wakalla ma noqon karo hadalka nebigu sheegay been ma noqon karo allah baaba sheegay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa yaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iska daa inuu waxyi ku been sheegee hadalka caadiga ah mid been laga hayo kelmad yar oo beena ma jirto hadday gaaladu heli lahaayeen in yar oo beena ah way ku dhaleecayn lahaayeen waxaanay odhan lahaayeen been horaaba loogu ogaayo berigaasuu been sheegay xataa qabla annubuwa in yar oo beena laguma qaban yagaa ka markhaati kacay in markaa run lagu yaqaanay alsaadiqu alamiin baa la odhan jiray xataa qabla albicsa intaanu allah u waxyoonoo rasuulka ka yeelinba waxaa loo yaqaanay kii runta sheegi jiray aaminka ahaa baa loo yaqaanay saasaa loo yaqaanay markii heraqla u weydiiyey wax beena hore miyaa ugu jir rabteenoo ku ogaateen wuxuu ku jawaabay may maya abuu sufyaanna markaa wuxuu ka taagnaa colaadda heerka ugu daran ya heerka ugu daran buu ka joogay siduu isaguba qirtay gaalada raggooda iyo dumarkooduba waxay ku yaqaaneen nebiga calayhi salaatu wasalaam run bay ku yaqaaneen marka maadaama ay sidaas yadaa tahay yacni waxa weeye haddii la yidhaahdo afraad saxaabadii ka mida ah, markaa diinkii ka noqotay oo bimacnaa daahiran saxaabada uga tirsanayd xaqiiqatan waxay noqdeen saxaabo inaynay ahayn bay noqdeene ma dhici karto in lagu fasiro jamaahirtii saxaabada ama majooratigii saxaabada ama in badan oo saxaabada ka mida ah ama saxaabada kuwii ugu fadliga badnaaba diinka ka noqday in la yidhahda ma suuragala dadkii dhowaan islaamay ee acraabta ahaa ee reermiyiga ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac la kulmay iyo afraado noocaasa ayay ahaayeen waxa diinka ka noqday marka ay ahaadeen kuwaasuna xaqiiqatan waxay noqdeen qaar saxaabadii aan ka mid ahayn waayo saxaabi maxaa la yidhahdaa waa kullu man laqiya nabiya sala allahu aleyh wasalama mu'minan bihi wamaata cala aliimaan wain takhallalat riddatun fi lasaxi siduu ibnu xajarba odhanaa waa cid kasta oo nebiga la kulantay calayhi salaatu wasalaam isagoo rumaysan nebiga la kulantay iimaanna ku dhimatay yaa walow ridda iyo gaalnima haba soo kala dhex gashee oo intuu diinka ka noqday islaamnimada iyo iimaanka ha ku dambeeyo marka dambe haba ku dhintee wuxuu noqonayaa saxaabi buu noqonaya dee ciddii markaa diinka ka noqotay ee gaalowda ee gaalnimo ku dhimatay maxaa ka maqan waxaa ka maqan qaydka wamaata wamaa aliimaan ama wamaata taca alislaam mar haddaanu diinkii ku dhiman dee saxaabi ma ya ibnu khatar waa islaamay waana ridoobay nebigoo nool calayhi salaatu wasalaam ayuu ridoobay dabeedna maalintii makaa la dilay amarka rasuulkaana lagu dilay dee saxaabi ma aha waayo islaamnimiyo iimaan kuma dhiman islaamnimiyo iimaan kuma dhiman marka afraad noocaas oo kale ayay markaa noqonayaan markaa sidaas aawadeed tani daliil uma aha lagamana horgeyn karo nusuusta markaa saxaabada manaaqibta leh lagama horgeyn karo lamana odhan karo jamaahiirta saxaabada ayaa markaa waxa ridoobay ama diinka ka noqday mid la odhan karo ma aha daliilna xadiiskani umaaha ya daliilna uma aha inahum lam yazaaluu murtadiina cala acqaabihim mundu faaraqtahum riddadan yacni marka marka dambe ay ka noqdeen bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen yacni riddo yacni markaa dariiqada saxda ah iyo sunnada laga noqda ayaa jirta laakiin calaa kulli xaal kan nowcan maa yaday culammada qaarkood ay yidhaahdeen yacni riddatun can isunna jirta oo khawaarijta iyo markaysaa markaa saasoo kale ay tilmaameen inay ku rumoobayso yacni noocaasoo kale ay sheegeen haddana waxa weeye waxaa aad mooddaa wejiga mutabaadirka inuu yahay riddadii diinka noqodka ahayd inay ku saabsanta saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam allah iyo rasuulkiisa ammaanay allah qur'aanka waa ku ammaana weliba saabiqiintii si gaara loo ammaanay saxaabada alcasharatu lmubasharuun biljannana dhammaantood waxay ka mid ahayeen saabiqiintii walsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum jannaatin waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada haddamaarta laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wa kullan wacada allahu alxusna kuwa marka waxa weeye sulxulxudaybiya horteed ama fatxiga horteed yacnii islaamay ee jihaaday ee waxbaxsaday iyo kuwa intaa dabadeed islaamay ee jihaaday ee wax baxsaday labadaa qole ma sinne ee qolada horaa mudan oo sii fadli badan ha yeeshee dhammaantood waxaa loo ballan qaaday ta wanaagga badan wa kullan wacada allaahu lxusna laqad radia allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima maa fii quluubihim mu'miniintu geedka hoostiisa markay baycada kugula gelayeen allah raalli buu ka noqday facalima maa fii quluubihim oo allah wuxuu ogaa waxa qalbiyadooda ku sugan waa taskiya lidaahirihim wa baatinihim kor iyo kal in la taskiyeynayo laga ammaanaayo oo looga markhaati kacayo wanaag ayaa ku sugan nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu nnaara axadun baayaca taxta ashajara naar geli maayo ruux baycada ku galay geedka hoostiisa naar geli maayo addoon xaatib lahaa ayaa xaatib ka cawday dabeedna wuxuu yidhi xaatib waa i xumeeyey waa i dhibay naartuu gelaya markaasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam naar geli maayo axad bayca ku galay geedka hoostiisa naar geli maayo xaatibna wuxuu ka mid ahaa kuwaa baycada galay kun iyo afar boqol iyo dheeraad saxaabi ayaa baycadana nebiga la galay dhammaantoodna waxay haystaan shahaado inay naar gelin ciidanka waxaa la socday judd bnu qays isagu baycada ma gelin waxbuu isku toosiyey isku qariyey markii baycada la gelayey markaasaa nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam kullukum makfuurun lahu ilaa saaxibu ljamali alaxmar waa ninkaas munaafiqa ahaa oo aan baycada gelin ee ciidanka iska soo raacay tulud ka luntay baanu baadidoonkii ahaayee ciidanka markaysa markaa waxawe fadalka ku soo marka saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam dhaleecaynta la dhaleecaynaayo waxa weeye waa warkii allah iyo rasuulkiisu ay sheegeen oo la khilaafay buuyi ciddii allah iyo rasuulkiisu ammaaneen baa la doonayaa in la dhaleeceeyo cidda oo weliba ammaanta allah u sii badiyey iyo rasuulkiisuba sala allahu aleyh wasalam waa ciddii saabiqiinta ahayd baa ammaan ziyaada a ah loo sii badiyadoo saxaabadaba oo allah wada ammaanay ay iyaguna ka sii xag jiraan oo aad loo sii ammaanay waaladii nafsii biyadihi low anna axadakum anfaqa misla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa saxaabi saabiqiintii ka mid oo cabdiraxmaan ibni cawf iyo khaalid ibnu waliid oo sulxu sulxulxudaybiya dabadeed islaamay baa hadal dhex maray khaalid ibnu waliid wuxuu islaamay bacda sulxi alxudaybiya heshiiskii xudaybiye sannadii lixaad ee hijriga dhacay dabadeed buu islaamay cabdiraxmaan ibnu cawfna wuxuu ka mid ahaa saabiqiintii buu ka mid ahaa hore weliba casha wuxuu ka mid ahaa tobankii jannada loogu bishaareeyey markii hadalyaro dhex maray ayaa khaalid ku yidhi eray adag wahal tastatiiluuna calayna ila biayaamin sabaqtumuuna riwaayada muslim waxay sheegaysaa fasabahu khaalidun khaalid baa caayay riwaayada imaam axmed caydii fasirta oo wuxuu yidhi wahal tastatiiluuna calayna war miyaa iskaga kaabidaysaan ilaa biayaamin sabaqtumuuna maalmo a naga soo hormarteen mooyaane ma wax kala iska kaabidaysaan maalmo yara naga soo hormarteen baa iska kaayabidaysaan ya nabigaa ogaaday calayhi salaatu wasalaam nebigu waa cadhooday wuxuu uhi laa tasubu asxaabii khitaabkani awalan cidda ku dhacayo waxa uga horreeya qisadii sababta u ahayd khaalid iyo ragga la anwaacda ummadda kale dhanna tabacan bay u soo gelaysaa ee ka dambaysaa haddii khaalidoo isaguna saxaabadii ka mida sidaa lagu leeyahay bal maxaa dadka ka dambeeya u yaalla ee afka u taagi oo saxaabada afka ula geli qisadaasaa u sabab ahayd markaa saxaabadii hore ee khusuusiga ahayd ee suxba khaasa lahayd ila suxbadii baa suxba caama iyo suxba khaasay leedahay haddama aha suxbadu inay ku kooban tahay saabiqiintoo keliya qaar lumay oo casrigan joogaa waxay yidhaahdeen may asxaab waxaa la yidhaahdaa uun waa ciddii waagii hore islaamtay baa la yidhaahdaa ah, bidaliil hada alxadiis muraadku saa maaha suxbadan waxaa loo jeedaa waa suxba khaasa laga tilmaamaya ya ee suxbadii caamka ahayd waa jirtaa adiladeedana leedahay oo aragga nebiga la arkaayo oo lala kulmaayo ayaa fadaa'isha qaarkood lagu xidhay tuubaa liman ra'aanii wa tuubaa liman ra'aa man ra'aanii ya yacni adilaa soo aroortay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asxaabtayda ha iga caayina bimacnaa suxba khaasa ciddii lahayd baa si gaara marka hore loo sii sheegaya kuwa kalena waa soo gelayaan marka nisbada cidda ka dambaysa loo eegaya waxaan ku dhaartay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay hadduu midkiin bixin lahaa buurta uxud in la egoo dahaba u bixin lahaa bimacnaa khaalid iyo ragga ka sii dambeeyaa ilaa yowmi alqiyaama iyo ciddii sulxulxudaybiya dabadeed islaamtay sida khaalid hadduu midkood buurta uxud in la eg bixin lahaayoo dahaba dheglay midkood bixiyey ama dheglay barhkeed oo midkood bixiyey saxaabadaa hore kuma gaadhayo buurta dhan ee dahabka ah ya marka fadligooda inaan la gaadhayn saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa xadiisku sheegay dhaleecaynta saxaabada nebiga la dhaleeceeyo waxaa ka dhalanayo sharciga in la tacninayo sidaas aawoodee cid kasta oo saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam si caama ah u gaalaysiisa ama ugu faasiqnimo xukmida ama yidhaahda majooratigoodu afraad yar oo kooban oo midhara mooyaane intooda kale waa gaaloobeen oo waa ridoobeen oo gaalay noqdeen ahlucilmigu waxay yidhahdeen ruuxaasi waa ku gaaloobaya arrinkaas sababtu waxay tahay waa midda koowaadee ammaantii allah iyo rasuulkiisu ammaanayn buu beeninayaa waa takdiib lilqur'aani waasunna waana kufri waa midda labaadee waa ibtaal lisharci wuxuu koobsanayaa sharcigii oo la burinayo waayo sharciga yaa soo wariyey dee saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam haddii ciddii soo warisayba ay noqoto cidaan shahaadadooda iyo riwaayadoodaba la aqbalaynin oo ama gaalo ama faasiqiinah oo warkoodu ba aanu ahayn in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu oo maxallu tabayun iyo tawaquf u yaallo waxay noqonaysaa qur'aan iyo sunnatoonna lama cuskan karo waayo ciddii soo rartayba dee ciddiin ahaan lagu kalsoon yaho warkooda la aqbalaya ma aha yaa uga qaateen maba ah bay noqonayaan marka sharcigii waa buraya sidaasay ahlucilmigu marka ay yidhaahdeen xadiiska boqol iyo saddexiyo toddobaatan alxaadi cashar can abi saciidin cabdulahi bni mugafarin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam can ilkhadfi bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdulahi bni mugafar saxaabiga la yidhahdo radia allahu canh qaala inuu yidhi nahaa rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay can ilkhadfi finiinka marka waxa weeye fartiyo suulka lagu fininiyo yaa yacani dhagax yar oo quruuruxa inta fartiiyo suulka saa lagu qabto sidaa in loogu gano oo finiinkaas ayuu reebay fartiiyo suulka lagu finiininayo oo yidhi ha samaynina wa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam innahu laa yaqtulu asayda innahu khadfigu yacnii quruuruxa yaree finiinka ah ee fartiya suulka lagu tuurayo lagu tuurayaa laa yaqtulu sayda ugaadh dili maayo oo laguma ugaadhsan karo walaa yanka'u lcaduwa cadowna yacni ma daafacayo oo yacni markaa dhibaato iyo nikaayo ma gaadhsiinayo cadow wa innahu yafqa'u alcayna wa innahu khadfigu waa dhagaxa yare fininka ahe yacni quruuxa fartiya suulka lagu tuuraya yafqa'u lcayna ishuu ridayaa wa wayaksiru sinna iliggana waa jebinayaa muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahy bukhariy muslim baa labaduba soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim u sugnaatay anna qariiban libni mughafalin khadafa in ruux la qaraaba ah ibnu mughafal oo saxaabiga xadiiska soo wariyey khadafa ayaa finiiniyey oo fartiya suulka ku tuuray oo ku ganay yacnii quruuraxa yar fa nahaahu markaasuu ka reebay oo yidhi markaa iska dah wa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam cabdullahi ibnu mugafal baa odhanaya rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam naha can ilkhadfi finiinka fartiya suulka lagu ganaayo waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo asamaynina buu yidhi wa qaala waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibnu mugafal baa ku daraya innahaa laa tasidu saydan ugaadh ma ugaadhayso yacnii ugaadhii ku dili mayso suma caada kadib buu haddana mar labaad ku noqday ninkii markii xadiiskii loo sheegay dabadeed ayuu haddana ku laabto sidii u fininiyey dhagixi yaraa fartiiyo sulka ugu tuura fa qaala markaasuu cabdullaahi ibnu muqafal waxauu yidhi uxadisuka waxaan kaaga warramayaa anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay naha canhu inuu finiin ka reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam baan kuu sheegayaa kaaga warramayaa suma cudta takhdifu dabeedna waxaad markaa noqotay taqdiifu markaa mid finiininayaad noqotay caada marbaa waxaa loo isticmaalaa bimacnaa saara yacnii mid ganaya oo bimacnaa finiininayaad noqotay laa ukallimuka abada kula hadli maayo weligaa kula hadli maayo yani waa ka haajirayaayo dib kula hadli maayo xadiidkan waxaa laga qaadanayaa sida sunnada loogu dadaalayo iyo in sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam la ilaaliya laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa ciddii munkar samaysa in laga reebo oo ninkani markuu ninkan la qaraabada ahaa cabdullaahi ibnu muqafal la qaraabada ahaa markuu finiiniyey waa ka reebay xadiiskana waa u sheegay wuxuu ku camal camalfalayaa man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fa bilisaani ku kastoo shay munkar ah oo sharciga khilaafsan arkaa gacanta ha ku beddelo ha ku dooriyo hadduu kari kari waayo gacanta inuu ku bedelo afka ha ku beddelo oo ha reebo saasuu u reebo waxa kaloo laga qaadanaya marka munkarka la reebaayo in daliilkana la raaciyo oo kuma dayin marka iska daa keliya wuxuu u sheegay sharcigu inuu sidan yahay wa qaala ina rasuula allahi sala allahu alay wasalam nahaa can ilkhadfi mar hadduu nebigu reebayna waa inaad ka tagtaa waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu reebay inuu xikmada markaa uu u reebayna caddeeyey oo waxa uu sheegay inaanu marka wax manfaco lahayn oo cadow wax ma gaadhsiinayso oo ma dhibaataynayso oo ugaadhii laguma ugaadhsan karo maca daalika haddana darar buu leeyahoo dee indhaha waa ridaa finiinka saa loo ganayaa isha hadduu ku dhaco ilaa ishu itaal ma lehee waxaweye ishii waa ridayaa iliggana waa dhici kartaa inuu jebiyo dadka qaarkood baa dee ilkahoodu jilicsan yihiin dadku isku ilka ma aha ilgu waa laf lafaha dadkuna waa kala adag yihiin ya marka dadka qaarkood lafahoodu waa jilicsan yihiin marka dadka lafahoodu jilicsan yihiin iligooda finiinku waa jebin karaa ya wayaksiru sinna waxaa laga qaadanayaa inuu waxa weeye saxaabigu xadiiska u fahmay inuu nahyigani taxriim yahay marka qaacidada annahyu yaqtadi taxriim waa laga qaadanaya waayo mukhaalafadii uu khilaafay ayuu wuxuu ka dhaliyey hajri hadduu nahyiga tansiih u fahmi lahaa dee hajrigan kama dhaliyeen inuu yidhahdo weliga kulama hadlayo waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda daliilka loo sheegay oo laga reebay loona caddeeyey daliilkii hadday markaa mar labaad nahyiga ku noqoto markaa inay cuquubo mudantay ilaa hajrigan iyo hajrigan waa hajru cuquuba waa hajri ciqaab ah oo radci looga jeedo lagu ciqaabaayo laakiin qofka intaan marka waxa weeye loo caddaynin sharcan siday tahay in lagu ciqaabo inaynay ahayn isla markii horeba ma odhan waa ka haajiraya weligaa kula hadli maayo waayo qofku haddaanu garanayn noo cuduriyaa jira laakiin marka loo sheegay dabadeed hadduu ku adkaysto dib ugu noqdo markaasuu mudan yahay cuquubo in la ciqaabo mudan yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda xumaanta marka waxa weeye la timaada in waxa weeye laga haajiro ayaa iyadana laga qaadanaya oo hajrigu markaysaga uu mashruuc yaho jiro ayaa laga qaadanaya hajriga lagu koobay oo la yidhi markaa saddex maalmood gudahood marka ayuu ka haajiri karaa kama badin karana waa hajriga looga haajirayo lixadi nafsi laba qofoo isku yaro cadhooda isku yaro dhacay ya oo deedna cadhadii uu uga haajiro uga dheeraaday dheefta naftiisa markuu uga haajirayo saddex maalmood kama badin karo laakiin liajli ddiin hadduu uga haajirayo hajrigaasi wuxuu noqonayaa ila alabad yaa ilaa uu toobad keeno wanaagsanaado wixii ka baxo oo ay caddaato inuu wanaagsanaaday yacni hajrigaasi wuxuu noqonayaa mid baaqi ah ya waxaanu noqonayaa mid mashruucana waa yahay xadiiska boqoliyo afariyo toddobaatan oo caabis ibni rabiicata qaala ra'aytu cumara bna alkhaaabi radia allaahu canh caabis ibnu rabiica waxa uu yidhi waxaan arkay cumar bnu khadaab ayaan arkay yuqabilu alxajara oo dhunkanaya xajarulaswadka yacni alaswada wuxuu u jeedaa dhagixii madoobaaya eh, xajarulaswadka u jeedaa yacnii wuxuu u yidhi ahlucilmigu waxay yidhahdeen xadiis marka la soo weriyo riwaayada sidii ku sugnayd ziyaado tafsiira haddii lagu darayo waa in laga soocaa marka maadaama alxajara keliya xadiiska ay ku soo aroortay oo tafsiir ahaan loogu daraayo riwaayadii maadaama alaswada aynay ku jirin alaswada la yskagama darin waa in laga tamyiizaa laga soocaayo yacnii wuxuu u jeedaa alaswada oo si aan idraaj u gelin saasaa loo yidhi hadda weliba qadarkani ma aha hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo marfuuc qadarkani ma aha waa saxaabiga asarkiisii bay noqonaysa ya yani saasay noqonaysa haddana maca daalik waa laga tamyiiziyey waa sida taxariga riwaayada loogu samaynayo loogu dadaalayo oo layska ilaalinayo ziyaada inay gasho layska ilaalinayo wayaquulu wuxuu odhan jiray cumar innii aclamu anigu waa ogahay annaka xajarun dhagaxow xajarul aswadow inaad dhagax tahay waa ogahay inaad dhagax tahay waa ogahay maa tanfacu walaa taduru inaad dhagax tahayoo maa tanfacu aanad waxba anfacaynin oo waxaad taraysa ayna jirin walaa tadurru aanad waxna dhibaynin oo yacni markaa dhib iyo dheef midnaba inaanad lahayn daata ahaantaada waa ogahay buuhi walowlaa annii ra'aytu rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam walowlaa annii ra'aytu inaan anigu arkay haddaynay ahaan lahayn rasuulallaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay aan arkay yuqabbiluka oo ku dhunkanaya inaan arkay haddaynay jiri lahayn ay walowlaa ru'yatii rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam yuqabbiluka mawjuudun maa qabbaltuk aragtidayda rasuulka sala allahu alayh wasalam aan arkay xaaluu ku dhunkanaayo aan arkay haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn way jirtaayoo waan arkaye maa qabbaltuka kuma dhunkadeen ee waxaan kuu dhunkaday in rasuulkoo sala allahu alayh wasalam ku dhunkanaya aan arkay muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahi bukhariy muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa kow xajaru aswadka in la dhunkanayo oo tawaafka marka la bilaabaayo iyo marka waxaweeye kacbada lagu wareegayo la tawaafayo mar walba xajaru aswadka in la dhunkadaa waa sunne marka hore waxaa mashruuca xajar aswadka inuu dhunkado kow hadday u suurogeli weydo inuu dibnaha la gaadho gacantuu ku taabanayaa oo istilaan buu samaynayaa dabeedna gacantuu ku taabtuu dhunkanayaa taasina hadday u suurogeli weydo ul iyo wax la miduu ku taaban karaa dabeedna halkuu taabsiiyuu dhunkanayaa taasina waa soo aroortay xadiis bay leedahay taasina hadday u suurogeli geli weydo dawaafka markuu ku jiro marba markuu soo gaadho waa ishaarayaa yaa xaggiisa u jeesto oo gacanta ku ishaaro labada gacmoodba maahayd midigta keliya weeye ayuu odhanayaa allaahu akbar dabeedna waa soconaya saas yadaabuu samaynaya marka xajar aswadka dhunkashada la dhunkanayaa waa cibaado allah lagu caabudayo waana itibaac baa loo samaynaya nebiga la raacayo calayhi salaatu wasalaam barakaysi laga barakaysanayo loogama jeedo oo tabaruk iyo barakaysi muraadku ma aha ee waxaa looga jeedaa waxay tahay waa ku dayasho nebiga lagu dayanaayo nebigii la raacayo allah lagu caabudayo raacitaanka nebiga la raacayo sidaas uu sameeyey la samaynayo laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana shay kastoo cibaadoo nebigu sameeyo waa in la sameeyo saas yadaa weeye sidaas yada ah weeye hadalkan wuxuu u yidhi cumar bnu khataab culammadu waxay yidhaahdeen dee dadkii soo islaamay waxaa ka mida dad dhagxanta caabudi jiray marka si aynay ugu kadsoominoo isu odhan war dhagaxan dhagxantii waa laga soo reebay waa tan la dhunkanaye dhagaxani dhagxantii waa ka hadhan yahay oo dee ay moodaanba in la caabudayo dhib iyo dheefuu leeyahay si ayna taas ugu dhicin ayuu ugu sheegay cumar uu yidhi wallaahi waan ogahay inaad dhagax tahay waxna aad anfacayn waxna dhibayn waxaan kuu dhunkanayaana waa raacitaan nebiga aan raacayo haddaanan arki lahayn nebigoo ku dhunkanaya kuma dhunkadeen waa itibaac bes maaha tabaruq maaha wax kale maaha dhib iyo dheef inuu leeyihi haddaba qaar baa waxay yidhaahdeen cumar markuu sidaa yidhi cali baa ictiraaday oo innagu waxbuu anfacaa nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhire inuu markhaati kacayo oo cid kastoo markaysaa waxa istilaamtay ama taabatay ama dhunkatay yacni wuu hadlayaa waana u markhaati kacaya saasuu yidhi dabeedna cumar waa isdhiibay yidhahdeen markuu caynkaa yidhi waxa weeye hadalkiisuu raacay yidhahde laakiin ictiraadka ay sheegayaane cali baa ictiraaday ma sugnaa abuu haaruun alcabdi baa sanadka ku jiro waa matruuk dacfigiisu waa daran yahay waa daciifun jiddan saas aawoodee inuu ictiraaday wax sugan maaha ictiraadkaasi saasaan u jeedin dacfi caadiya xataa maahay waa daciifun jiddan aad iyo aad buu daciif u yahay laakiin waa jirtaa dee inuu markhaati kacayo masalada marka uu sheegayaa waa masalo jirto xadiis bay leedahay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xajar aswadka yacni waxaa la keenayaa isagoo indhale oo waxa weeye wax arkaaya oo carab leh oo hadlaaya ayaa aakhire la keenaya oo yashhadu likulli man istalamahu bixaqin u markhaati kacaya cid kastoo si dhab ah u istilaamtay oo u taabatay ama u dhunkatay yaa u markhaati kacayaa la keenaya laakiin taasi ma waxay ka hor imanaysaa hadalka uu sheegay cumar maya kama hor imanayso xadiiska sidaa ku soo aroorayna culamada qaarkood waa quweeyeen culammada quweysayna sheekh albaani waa ka mid a laakiin ma ictiraadayo tan kama hor imanaayo oo markhaati kaca xajar aswadoo keli ma markhaati kaco meelaha lagu cibaadaystaa waa markhaati kacayaan ashyaa badan baa markhaati kacaya ya oo khayr iyo sharba wuxuu sameeyo qofku arlada korkeeda ku sameeyo way uga markhaati kacayaan yowmaidin tuxadisu akhbaaraha wararkeeday ka warramaysa ya ashyaa badan baa markhaati kacaya marka saas aawadeed yacni markaa nafciga iyo dhibta uu diidayay uu lahaa markaa maa tanfacu walaa taduru waa daat ahaantiisa inuu wax anfacayo ama wax dhibayo laakiin inuu markhaati kacayaa taasi waa shay aakhar marka kama hor imanayso marka dhib iyo dheef daatadiisa uu leeyahay saasaan xajar aswadka u jirin waxaa kaloo laga qaadanayaa